karaan wax ka horeeya lidacfihaa fi lcamal ah, ma la dhihi karo qaa'imun ina zaydan ma la dhihi karo qaa'imun ina zaydan ma la dhihi karo ma banaana ma banaana xataa hadduu yahay jaarumajruur iyo daraf waa la mid lama dhihi karo cindaka ina zaydan ma la dhihi karo cindaka ina zaydan amase fi daari ina zaydan ma la dhihi karo ma banaana walaa yatawasadu mana dhexdhexaysto huwa qabarkii baynahaa bayna alxuruufi xuruufta iyo wa bayna ismihaa isimkeeda dhexda kama geli karo oo kabarku xuruufta iyo isimka xataa ma kala dhexgeli karo laakiin markaan istifnu leey markii hore bataatanba lama ogolayn wax hormari kara ama ha ahdo daraf ama jaarmajruur ama daraf ha ahaado ama jaarmajruur ha ahaado wuxu raba ha ahaado lama ogolayn lama ogolayn laakiin xagga tawasudka istinaa ku jira firiya walaa yatawasadu ma dhexdhexaysan karo huwa khabarkii baynahaa bayn alxuruufi iyo wa bayna smihaa ilaa idaa kaana markuu khabarku ahaada maahane jaaran wa majruuran naxwu ina ladaynaa agteenna waxaa ku sugnaaday ankaalan xargo oo loogu talagalay in ahlu naarka lagu xirxiro ina ladaynaa inadii waa camal fale laday waa daraf darafkaas meeshuu ku tacalluqaya ah khabarkii Ah, oo ah kaainu laday mudaaf wey naadu waa mudaaf ilayhi ankaaran waa isimkii inaba ah, waa mansuub oo calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri marka khabarkii muxuu kala dhex galay wuxuu kala dhex galay inad iyo isimkii waa daraf waa la ogoli ah, jaarmajruurkiina waa kana ilaa idaa kaana markuu ahdo maahane khabarku darfan aw jaaro majruuran la yidhi ina fii daalika arrinkaas la soo sheegay la cibratan waana qaadasha ku sugan kana fiiri innada isimkeedii lacibratan wey innadii iyo lacibratan waxaa kala dhex galay khabarkiiyo soo hormaray marka labada misaalu ku siiyey cajaa'ibtooda fiiri mar tawasudka inuu dhexda khabarku galo waa jaa'is waa misaalka hore wax waajibiye lama arka carabiyahaan way u bannaan tahay ina ankaala ladayna carabi ahaan waa u banaanta quraan ahaan de quraanka waa suna mutabac waa u banaanto wax waajibinaya lama arko laakiin misaalka dambe wuxuu ku misaaliyey waajib inuu yahay tawasut oo maxaa dhacay inada iyo laamud ibtidaadu isma galaan isimkii maanta laamud ibtidaa ku jirta lacibratan laamtaas ayaa la yidhaha laamud ibtida laamud ibtidaa laamulibtidaana ma gasho inaba sababtoo a ah labadooduba tawkiiday faa'iideynayaan marka isma galaan marka misaalka dambe waaba waajib in isimka dib loo dhigo oo khabarka uu tawasudo waa waajib misaalka horena waa jaa'is marka tawasudku inuu marna noqon karo waajib marna noqon karo jaa'is uu kutusaa labada misaal hadda wuxuu galayaa masaa'il muhiima ah. waxay tahay na iyo ana carabiga meel waxaa waajiba ina in la yidhahdo meelna waxaa waajiba ana in la yidhahdo meelna labaduba banaanyi carabiga sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay anna waxaad ogtihin waxay ka mid tahay shantii xaraf oo meeshay galaan masder laga dhalaaliyo meel alla meeshay gasho marka masdera laga dhalaalina masderna waa mufrad marka meeshii mufrad looga baahanyo jumlo looga baahnayn waa in anna la yidhahdo ilaa jumladana inta la dhalaaliya masder laga soo dhigahay meeshii jumlo looga baahanyaho aan looga baahnayn mufrad oon mufrad karinna waa in la yidhaahdo ina ilaa haddaad anna tidhahdo wuxuu kaa noqonaya mufrad fiiri meeshii labadaba ku ansaxaydana labadabaa la dhihi kara oo mufradna ku ansaxay jumlana ku ansaxa keliya qaacidada fahan asalkeeda anna meeshii la yidhaahdo anna masderaa laga dhalaalina ina meeshii la yidhahdana masder laga dhalaalin soo ma jeedid marka meeshii looga baahan yahay mufrad maxaan dhahaynaa meeshii mufrad looga bahan maxaan dhahaynaa anna meeshii jumlo looga baahan yahayna inna qaacidadaas kaliya fahan marka meeshii labadaba la geli karana labada waa noo banaanaanaya inta ugu muhiimsan oo intaas intaas fahan kadib waa fududa markaas waxaan leenahay afartan iyo laba meelood waxaa waajiba inna aan leenahay waa lagu tirina markii faraha lagaa saaro kadib waxa weyn qoro afartan iyo laba meelood ina waajiba insha allahu haddan wada tirayno loo kala tegino so ma jeedid so ma jeedid saddex sagaalaad laysku daraxay noqotaa labaatan iyo labaatan iyo toddobo na waxa waajiba ah anna in la yidhaahdo hmm. saas wey waxa waajiba anna maya maya afartan iyo laban ka dhigayna bal fiiriya ila fiiriya idinku insha allah waayo haddii aan insha allahu ay ay saas noo noqon weyda arkayna marka aan aad u fiiriya idinku watatacayanu way caynoobaysaa ina ina inada almaksuuratu ee la kasriyo lahoos dhigay fi libtidaai bilowga haddii hadal bilowgiis ay toon wax ka horeeya la arag ina waajiba naxwo inaa anzalnaahu qur-aanka waa soo dejinay fii laylat اlqadr kowdhe wa bacda alaa ala kadibna waa waajib ina alaadii allatii alaada yustaftaxu lagu furfurto bihaa alaada alkalaamu kalaamka ah, alaada oo kalaamka lagu furfurtana gadaalkeedana waajib waxa ah ina ina naxw alaa baraaruga ina wliya allah ilaahay awliyadiisa laa khawfun calayhim wax xabsiya korkooda ma ahaanin marka sababtu waxa ay tahay hadalka bilowgiisa jumla laga raba hadal jumlaha laga rabaa ee mufrad lagama rabo marka labadoodaba sidaasaa waxaa loo leeyahay waa waajib in ina la yidhahdo labaan marayna saddex wa bacda xayu xayu gadaalkeeda ina waajiba sababtuna waxay tahay xayu jumla loo idaafeeya xayu jumla loo idaafeeya haddaad anna tiraana mufradu kaa noqona marka waxaa tidhaa waa bacda xayuna waa waajib saddexdhe naxwu jalastu waa fadhiistay xayu meel ina zaydan zayd jaalisu mid fadhiyo uu yahay saddexaan hayna afar wa bacda alqasami dhaar gadaalkeed dhaar gadaalkeed dhaar gadaalkeed waa ina maxaa yeelay lianna jawaab alqasam laa yakunu ila jumla jawaab alqasamkiya meesha laga rabaa jawaab qasamna waxaan jumlahayn ma noqdo لأnna jawaab الqasmi laa yakunu ila jumla naxو xamim wاlkitaabi kitaabkiian ku dhaartu ilaahay yidhi kitaabkii almubiini xaqa caddaynayey inaa anagu anzalnaahu qur-aanka waa soo dejinay ina a laleeyahy hale waa jawaabkii qasamka shan wa bacda alqawli qowl gadaalkiis ah, bacda alqowl sababtoo ah lianna almaxkiya bilqowli laa yakuunu ilaa jumlatan ow maa yu-adii macnahaa maquul qowlku jumlo ama macnal jumlo waxa wato waxaan ahayn ma noqdo ah, jumlo ama macna jumla wax le waxaan ahayn ma noqdo wax kale ma noqdo so uma jeedin wax aan jumlo ahayn ama macna jumlo aan lahayn maqul qowl ma noqda marka jumlo in laga dhiga waajiba bacda qowl naxw qaala ilaah wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi macnaha alla nooga xikaayoona nabigiyaa wuxuu yidhi inii aniga cabdullaahi aan qaala wuxuu yidhi nabigii inii aniga cabdullaahi addoonkii allaana shanaan marayna waidaa dakhalat ilaamu fii khabarihaa khabarka hadday laamu gashana waxaan idhnahayn ma banaana oo annada laam libtidaa lama kulanto naxwo wallaahu alle yaclamu wuxuu og yahay innaka adiga nabiga subanow la rasuulu rasuulkiisi inaad tahay wallaahu alle yeshhadu wuxuu markhaati ka yahay ina almunaafiqiina uurka gaalada la kaadibuuna beenaalayaal inay yihiin markay ku leeyihiin rasuulka allah ta ah, aan ka markhaati kacayna beenay sheegayaan kaaga markhaati kici maayan lakin aduu rasuul waata ayagu ma kirno qalbiga kama kirna mana aaminsane ah, shahaadana waxaa la idhaha waxaad qalbiga ka aaminsantaha afkana uga dhawaaqaydo lixaan haynaa lixdaas markuu marayuu joojiyey ah, ir marka tmbih meel ku dhigayo ir marka tmbih harxa ir tmbih maydan baqiya cala musanif musanifka waxaa dushiisa baaqi ku ah mawaadicu meelo mawaadicu meelahaasoo yatacayanu fiiha kasru ina lam yadkurha meelo ina in la yidha ay waajibto usan sheegin kii toddobaadaan sugaynay an taqaca bacda kala kala gadaalkeed inay dhacdo waa kii toddobaad naxwu kalaa ina alinsaana la yadqaa ka joog insaan waa qooqaya waa kibr sideed bacda xataa alibtidaa'iya naxwu marida zaydun zayd waa xanuunsaday xataa intii inahum dadkii laa yarjuunahu aysan rajaynayn sagaal fii awali sil ilaa sil waxaan jumlahayn ma noqotee naxwu jaaa aladii ninkiyaa yimid inahu ninkaasu faadilun fadliga leh wa qowlihi tacaala aataynaahu qaaruun waxaan siinay min alkunuusi kaydyaalka xaggooda waxaan ka siinay maldii ki maadaasa mawsuula ina mafaatixahu furayaalkiisa la tanuu'u ay cuslaynaydo bilcusbati jamaaco jamaacada ulilquwati xoog u saaxiib ah ina mafaatixahu aa layidhi sagaalaan marayna lianna silata la takunu ilaa jumlatan في ku yidhi aw fii awali sifati sifo dhacdo sifo awelkeed sifo awelkeed waxaan mawsuufkuna waa inuu yahay ismu daat waa inuu yahay markaas ismu daat waa inuu yahay naxwo jaaanii rajulun jaaanii rajulun ninaa ii yimid tobanaan marayna waa kii tobnaad jaaanii rajulun ninaa ii yimid ninko inahu faadilun oo fadli leh waaya لأنa الفaتحa يؤdي ilىa waصف الأعyaan maxaa yeele haddii la fadxiyo waxaa ka dhalanayda ismu cayn in lagu sifeeyo bilmasderi wahiya laa yusafu biha asmaaulacyaanna masder laguma sifeeyo masder in la dhalaaliya imaanay oo ismulcayn uu masder u noqdo sifo masderkuna sifo uma noqdo ismulcaynka meeshaas meeqaan marsiinaynaa toban waaya aw fii awali jumlati mukbari bihaa can ismi waa kii koob iyo tobnaad koob iyo toban dheh awdaas jumlo awalkeed hadday dhacdo jumladoo qadar u ah mubtade ismulcayn mubtade ismulcayn mubtada ah, mubtadahaas jumlada qadarka u noqonayda awalkeeday gashay ina laleey naxwo in waxaa tidhaha zaydun zayd waa ismudaad ismulcayn maaha ismulmacna maaha ismulmacno maahan waa ismudaad zayd soo maaha waxaa tidhahdaa zaydun zayd inahu zayd faadilun waa mid fadli leh labi iyo toban aw fii awali jumlati jumlo awelkeed markay dhacdo jumlo awelkeed hadday dhacdo jumladii alxaaliyati oo xaalada loo nisbeeyey jumlo xaalaa ay awelka ka gasho naxwo kamaa sidii akhrajaka nabiga suubano uu kuu soo saaray rabbuga rabbuka rabbiga min beytika gurigaagii uu kaaga soo saaray bilxaqi xaqnimo xaalo aad ku sugantao ku dheehan tahay walxaal uu ku soo saaray ina ariiqan koox kooxdoo min almuminiina muminiinta ka mid ah lakaarihuuna ay dhibsanayaan bixidda wlaal ina ariiqan saddex iyo toban saddex iyo toban ow fii awali jumlati mustanafa jumlo mustanafa jumladan mustanafada marka fiiri awelka kalaam ma kalaam waa ka horeeya laakiin kalaamka ka horeeya exraab ahaan uguma xirna saasay uga duwanta tii hore jumlo mustanafa awelkeed hadday dhacdo walaa yaxzunka yuusan ku murugo gelin qowluhum gaalo warkood ina alcizata sharafta lilaahi allay u sugnaatay afar iyo toban dhehe aw fii awali jumlati taabicati limufradin jumla waxaa lagu cadfay mufrad ku dar jumla mufrad lagu cadfay afar iyo toban soo maahan miaal hadde zaydun ninkii zayd la dhihi jiray kariimu waa mid wanaagsan wainahu zayd faadin waana mid fadli leh zaydun zayd kariimun waa mid wanaagsan kariimunta mufradka ah a ah, jumlada lagu cadfa ee eh, jumlada jumlada lagu cadfi ma waxaad tidhahdaa zaydun zayd kariimun waa mid wanaagsan wainahu zaydku faadilun waana mid fadli leh wainahu faadilun jumladan kariimuna lagu cadfa ah, ee eh, jumlada lagu wada cadfi ma idaa jacalta lwaawa caadifatan cala alkhadari uu ku yidhi meeqaan marayna afar iyo tobanka lagu cadfo ku dar afar iyo tobankaas aan sheegnay afar iyo tobanka lagu cadfo ku dar labaatan sideed miya afar iyo tobanka laga bedelo ku dar afartan iyo laba maahano ha afartan iyo labadaas waa misaalka ku dara waa midtan aayadda qur-aan fiiriya wa inii aniga samaytuhaa gabadhii waxaan ku magacaabay maryama wa inii aniga uciiduhaa hadda fiidi hadal bilowgiisa dhacday soo maha inii samayta maryama biloway dhacday tanna ku cadaf marka wa inii uciiduhaa waxaan magan gelinaya gabadha bika adiga allah marka waa lagu cadfay jumladii istinaafay dhacday bilow ah tanna waa lagu cadfay marka afariyo tobanka lagu cadfo iyo afariyo tobanka laga bedelo waayahay annaan hadda gelaynaa anna meelahay waajibka aheed wtتacayan ana ana waa caynoobe anadii almaftuuxatu war maxaan u goday la socotaa maxaan u goday annana hay ku rafcisan tahay maxalka uga rafcisanta wtتacayanu ana saas wey wtتacayanu anadu waaba iska mucrab maanta maa qusida lafduhu fahuwa mucrabun waa xikaaya loo craabaahe watatacayanu anna anna waa caynoobe annada almaftuuxatu ay maftuuxatu hamsata hamsadeeda la fadxiyey goorma idaa xalat markay degto maxal alfaacil boos faacil looga baahna لأن الفاaعل لا يkون إلا مفrدا أو لوuجوب كون الفاaعل مفrدا ilaa فاaعل inuu مفrad noqdaa waajibe فاaعل جuمlo ma noqdo marka meel فاaعل looga baahnaa haddayba gasho ana dheh ee جuمlada msder ka dhalaali msderkaas مفradkaa فاaعل ka dhig msrkaas mfradkaa faacil ka dhig waay naxw awalam yakfihim gaaladii miyuusan ku filnaan yakfi faacilkeediyaa la rabaa annaa annagu anzalnaa inaan soo dejinay ey inzaaluna soo dejintayadu miyaysan ku filnay anna faacil maana jumlada masderka laga dhalaalaya ah anna faacil ma noqoto waa xarafi haye maxalkii labaad athanib athanib ow maxala naaibilfaacili ow xallad ama ay degto maxalla naaibilfaacili naaifaacil booskiisa boos naaifaacil hadday degtana anna dheh liwujuubi kowni naaibi mufradan maxaa la mufrad waa inuu noqda hadduusan ahayn ficilka naabifaacilka qaadana qowl hadduusan ahayn naxwo qul linabiga suubanow uuxiya ilaya aniga waxa la ii waxyoobay annahu shaniye istamaca nafarun koox inay qur-aanka dhegaysteen kooxdoo min aljini jinniga ka mid a ah. uuxiya ilaya uuxiya ficilkaas majhuulkaa naa'ib faacilkiisii annahu istamaca ay istimaacu nafarin masderka lasoo dhalaalina wey istimaacu nafarin saddexdhe maxalkii saddexaad oo ay waajibka ahayd in la yidhaahdo ana aw amase xallad inay degto maxal mafcuuli mafcuul bihi booskiisa maxal mafcuul ow xallad ama ayna degto maxal mafcuuli oo aan haddana mafcuul u ahayn qowl waa inaad ku darta asagana waa inuusan qowl u ahayn waa inin dhigaya hayra maxkiyatin bilqowli uu ku yidhi maxaa kaas jumlaba waa salaba hadda ay waajib tahayna waa anagi soo ogaanayba qaala inii cabdullahi an ba kusoo qaadanay taas ah, haddii waxa mafcuulka qaadana uu yahay qowl inaa laleeyahy maxaa qowlku jumlo ama wax macno jumlalu ka dhigtaa mafcuulka marka waa inuun ficilka mafcuulka qaada uusan qowl ahayn marka ay waajib tahay an inta kale mafcuulka asal waxa waa mufrad hadde naxwo walxoola takaafuuna adnan ka baqayn annakum idinka gaalo ashraktum bilahi ilahi inaad u shariig yeesheen ad anigana birqaraxdaas igu cabsi gelinaydaan idinkii oo ilaahay u shariig yeelana cabsan maydaan bal qaabdaradiin walaa laa takaafuuna aadnan ka baqayn anakum ashraktum ey ishraakakum ishraakadaas wey mafcuul bigi la soo dhalaalina afar dhehe afar ow xallad ama ay degto maxal mubtada booskiis ay degto naxwo wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah annaka adiga tara alarda dhulka inaad arkaydo khaashicatan xaalo ay tahay middii khushuucsanoo ilaahay isku dulaynayda abaarta ta madoobaata dhulkii aad isku dulaynayda taasa ilaahay aayaadka awooddiisa lagu garto ka mid ah wa min aayaatihi waxaa ka mid a ah, annaka tara alarda ru'yatuka soo dhalaali master mubtade waa inuu mfrad noqdaa waajiba mubtade afar shan dhe hadda midka kale ow amase dakala uu galo calayhaa anadii xarfu jar xaraf jar hadduu galo xaraf jar hadduu galana waajib waxaa ah anna in la yidhaahdo lianna xarfa aljari laa yadkulu ilaa calaa mufradin ilaa xaraf jar waxaan mufradahayn ma gale jumlo ma jere naxwu dalika towxiidku haabitu wuxuu ku sugnaaday biana allaha alle huwa alxaqu ilaaha xaqa inuu yahay cibaadada mudan ah, saasaa towxiidku ku sugnaaday dalika haabitun biana allaha huwa alxaqu bixaqiyat illaahi ahaa shan aan haynaa soo maahan hoos u dhaadhac marka hoos u dhaadhac sharaxa hoos u galbal wa tuftaxu wujuuban aydan uu ku yidhi ee tambiih kuma dhihin markaan waa inaad la socotaa dalika ban lawal aq ayadda markuu dhameeyo iraabteeda ah, dalika bxaqat illaah ay bihubuutihi wa wujuubihi wa tuftaxu wujuuban aydan ma aragta haya la soco sharaxa waa kii lixaadde hadda marka lixdhe lixdhe wa tuftaxu waa la fadxinaa wujuuban waajibnima loo fadxina aydan noqoshee goorma idaa kaanad hadday tahay in anadii majruuratan tu lagu jiray bilidaafati boos mudaaf ilehii degto booskii mudaafileygay degtay naxw inahu laxaqun waa xaq mila ma anakum mila nudqikum mila ma anakum anakum taas wey maadaa masderiye mila nudqikum wey mila nudqikum wey halkaas waxaan maraynaa maadu mila ma anakum famaa silatun wa mil mudaa ay maada maada silo weeye mataqaan macnaheeda qur-aanka marka lagu yihahdo yaa sheega zaa'ida loola jeedaa qur-aanka waa laga ilaaliyaa ho inkastoo mufasiriin iska adeegsadaa jiraan ta'aduban maca alqur'aan zaa'ida lama yidhaha xashwina lama yidhah laaqina lama yidhahdo lakin carabiga kale saddexdaasa la yidhaha markuu zaa'id yahay maxaa fiican in la yidhaahdo silo maxaa kaloo fiican in la tawkiid labadaas isticmaala qur-aanka loo isticmaala marka maadu masriye maahane waxaad tidhaahdaa ila mser waaba haysan annada masriye maada masriye say u noqoyba annada lafteeda masriyaaba oo masrkaan ku dhalashanayna marka waxaad tidhaha maadu wa iska silo dheh tawkiiday faa'iideynayda haddii lagu uri waa silana xabad faa'iideynme maaha macnuhu qur-aanka xaraf aan wax faa'ideyn kuma jiro ee tawkiiday faa'ideynayda waa sii adkaynaysa waa yahay imsaan marayne lix miyaan maraynay haye toddoba dheh oo waqaca bacda laabudda laabudda gadaalkeeda hadday dhacdo laabudda gadaalkeeda sideed oo lamaxaalata lamaxaalata gadaalkeeda hadday dhacdo hadde sideedaan maraynaa ogow labadii misaalaad sugaya naxw laa maxaalata wax shakiya waxaysan ku jirin annaka adiga daahibna tegaysa annakaad leedahay o laabudda waxa laga maarmaana anaka jaalisun ay laa maxaalata laa maxaalata fii ka dabamari laa maxaalata fii dahaabika laabuddana min ka dabamari laabudda min juluusi kad leeda haye meeqaan marsiinaynaa oo waqacad khabaran can ismi macnan ismu daadu tii hore ahaa ismulmacna mubtadihiyaa ismulmacna noqday oo aan qowl ahayn qowlna waa inuusan ahayn naxw ictiqaadi ictiqaad moo daatu leey mase waa macno macno wey ictiqaadi aniga sidaan aaminsanahay annahu zayd faadilu waa mid fadli leh ee ictiqaadiyi fadluhu wey meeqaan haynaa sagaal ma haynaa sagaalka lagu cadfa ku dar zayton soo maahan sagaalka laga bedelana ku dar toddobaatan iyo toddobadaas kitaabkaa kuu dhigaha fiiri oo waqacad hadday dhacdo macduufatan xaal lagu cadfaa calaa shayin shay shaygoo mimaa kii ka mida taqdama soo hormaray waa sagaalka lagu cadfo o amase bedelan minhu haddii laga bedelo toddobiyo labaatankaas weeye laba miisaalna waa ku siina bedel iyo cadafkii labadaba fiiriya cadaf iyo bedel labadiiba waa ku sii wuxuu ku yidhi falwalu iyadoo lagu cadfay mid ka mida udkuruu xasuusta nicmatiya nicmatiya xayta nicmatiya waa maxay mafcuul bihi soo maaha mafcuul bihi booskiis hadday degto maxaa la dhihi jiray anna soo lama dhihi jirin hadda mafcuul bihi waayo nicmatiya nicmatiya lagu cadfa marka fiiri udkuruu xasuusta nicmatiya aniga nimcadayda allatii nimcada ancamta aan ugu nimciya calaykum korkiina iyo wa anii xasuusta nicmatiyaad ku cadfe iyo wa anii aniga fadaltuku inaan idin fadilay labadaas xasuusta mafcuulaa lagu cadfay waa waajib inaad anna tiraahda wani bedelkiina waa kana fiiri wadkur sheeg id waqti yacidkum ullaahu ilaah idin ballan qaadayey ixda daa'ifatayni labada kooxood safarka abuu sufyaan hogaaminayo iyo kunka gaale soo duushay imaa raggaad jabaydaan wa imaa awrtaad soo qaniimaysaydaan labadaad isku heli maydaan maanta labada mid ka mid ah alla idin ballan qaadaaye ah, waid yacidukum ullah marka alla idin ballan qaadaayey ixda daa'ifatayni labada daa'if waxay kale yihiin ima alciir wa ima arijaal laakiin tii ficneedaa la helay toddobaatan gaal dil toddobana qafaalo xoolana ayagaaba lagu gatayba labada daa'ifood midkood ilahay markuu idiin ballan qaadayo fiiri marka waid yacidukum ullaahu laba mafcuulay yacidudu qaadane kumtu waa mafcuul awal ixdana waa mafcuul haani toddobaatan gaal toddoba man eh, toddoba lama rabo toddobaatan waayo toddoba xaytane toddobaatan la dilay toddobaatan laqafaashay ahaayeene soo ma jeedi fiiri marka ixda daa'ifatan mafcuul haani wey waxaad leedahay marka annahaada ka bedelo mafcuulka annahaa id yacidukum law ilahay markuu idin ballan qaadayo ixda daa'ifatayni ixdada waa mafcuul haanigii annahaada ka bedel mafcuulka ka bedel annahaa ixdadaasu lakum idinka ina idin sugnaatay marka alla idin ballan qaadaayey marka haddii laga bedelona waa taasa anaa laley ma la fahme marka innana waa noo dhammaatay afartan iyo labay noo noqotay annana waa noo dhammaatay labaatan iyo toddoba inoo noqoto soo maahan labada wej meelahay banaaneen lama tiriyo xoogaa aan ka sheegayna iyaga qaacidadaad ku fahmay maahan ayaga tira uma hayno haddeer tiradii ka batee waay ويجuuز الأمrاani labada amarba waa banaan yihiinuu ku yihi ina iyo ana kasru hmزti ina و فatxuhaa واlkasru arjax uu yihi waay waa fara badan yihiin waa kan yihi labada waa banaan yihiin bada faaid baعda فaaلjaزاء فaauljaزا gadaalkeeda فada la yidhah فaauljaزا gadaalkeeda naحو man camila qofkii camal fala man qof kasta dheh man shardiyaha la yidhah man qof kastoo camila camal fala minkum idinka xaalo uu idinka mid yahay suuan xumaan bijahaalatin bisababi jahaala ilaa qowlihi inta laga gaaro fanahu fainahu gafuuru raxiim ah, labaduba ku banaa labaduba ku banaa fadu waa raabidatun lijawaabi shard manti shardiyadaha jawaabkeedii wey so uma jeedin qara'ahaa ibnu caamir wa caasim biاlfatxi fatxay akriyeen labadaas qaari faanahu ay akriyeen calىa jacli ana مع macmuulayha mubtadaan aw khabaran mubtadayn maxduuf waxaa laga dhigaa masderka lasoo dhalaaliyo mubtade khabarkii ka xadfan yahay ama khabar mubtadii ka xadfan yaha laga dhiga markaasa jawaabtu waxay noqone falgufraanu waraxmatu kafuur iyo raxiim ka soo dhalaali falgufraanu waraxmatu xaasilaani Ah. dembi dhaaf iyo naxariisa usoo xasila ah. mar hadduu toobad keeno qofka so uma jeedid waa hadduu toobad keene qof toobad keenaa laga hadlaayo so uma jeedid man camila minkum suan bijaalatin uma taaba soo maahay ah. inuu toobad keeno ee hamoodin qofkii xumaan sameeya aayaddu saas iskuguma xigto qofkii toobad waxa weyan xumaan sameeya meeshaana dembi dhaaf iyo naxariis u taalla maaha ee waxa weyan haddana toobad keeno waa marka jawaabkii waa kaasa jumlo ismiyada jumlada ismiyada ayaa noqonayda jawaabkii haddii marka falqufraanu waraxmatu markaan idhaahno mubtadan ka dhignay masderka khabarkiiyo maxduufaan ah. khabarkiiyo maxduufaan xaasilaan waa naga soo qadirnay maxaa kaloo kuu banaan inaan khabar ka dhigno masderka oo aan mubtada soo qadarno oo aan idhaahno falxaasilu alqufraanu waraxmatu labadoo kuu banaan wa qara'a kayruhumaa labadaas qaari kayrkoodna waxay akriyeen bilkasri calىa jacli maa bacd alfaai jumlatan taama fainahu ina isimkeedii iyo khabarkeedii jumlo taama wey jumladaasay jawaab ka dhigeen iyaguna marka labadiiba waa nabad wey waay kan labaad wa bacda idaa alfujaa-iya idaa fujaa-iya gadaalkeed inana banaan anana banaan naxwo kharajtu waa baxay faidaa isla markiiba faidaa isla markiiba ana zaydan zayd qaa'imun waa midkii taagan isla markii waxa igu soo kadiyey zaydoo taagan ah, laakiin markay labaduba banaan yihiin waa markaan laamulibtida ku jirin ee meesha laamulibtida hadday timaado ina caynobe taas ogow sharxana kugu daraya waaya laba meeloodan hayna meesha saddexaad wakadaa idaa waqacat fii mawdici tacliil meel wax lagu cilaynaa hadday dhacdana waa sidoo kale naxwu nadcuuhu allah waa baryaynaa inahu anahu waa kaasa inahu inahu alle maxaa yeelay huwalbar waa mid samafal badan araxiimu naxariis badan saasaan u baryayna macnaha nadcuhu alla waa baryaynaa cilada aan u baryayna xayta ee waa mid samafal badan oo naxariis badan marka ina iyo ana markaasu banaan ina iyo anna labadiiba barkaas banaan w waaya naafi iyo kisaayi akriyey fadxada khalaas inahu ah, fadxada anahu lnahu markaas wey masderka lasoo dhalaalinaya laamuljer laam tacliila inta la keena masderka lagu jera ah, quraadii sabcada inti kalena waxay akriyeen kasra khalaas jumla mustanafaha oo waxa weeyaan tacliil faa'idaynayda wey waxaa lamid ah labayka ilaahyo waan ku ajiibnaa waxaad nagu waajibda waa deecayna waxaad naga xarimtaan ka harayna warkaad noo sheegtaan rumaysayna alla waan ku ajiibayna ajiibid ajiibid kale ka dambaydo hal mida maaha mid kasto na amartaan ku ajiibayna cilo marka cilada aan u ajiibayna ay tahay waaan ciladu ay tahay ina alxamda wa nicmata laka hadda mahadda iyo nimcada adaa iskale ciladu saasay ah. ina iyo ana dheh haddaad ana tidhana laamaad soo qadare waayahay intaas uga gaabsadayo intaas yartaa uu uga gaabsado maaa tiradii ka batay lama tiri karo wa tdkulu laamulibtidaai bacda ina dheheda marka hadda laamulibtida aan gelayna laamulibtida waxay kaas ku tahay inada anada shaqo kuma leh laakiin meeshay gelayda fiiri waa fududahay halkay gashaa wa tadkulu waa gashaa laamulibtidaai bacda ina almaksuurati faqad haye calaa arbacati ashaa afar shayay gashaa afar shayay gashaa ee u fiirso adugu afarta calaa khabariha waa gashaa horta inada khabarkeeda laakiin shardigay ku gashaa fiiri bishardi kownihi qabarka ahaanshadiisa shardigiisay ku gashaa mu'akaran mid la gadaal mariyey uu yahay ma banaana hadduu soo hormaro qabarku in la gelshaa qabarka haddii lasoo hormariyo ma banaana in laabna ibtidaa la gelshaa o muhbatan waa inuusan manfi ahayn ee uu muhbat yahy manfi hadduu yahayna ma geli karto labadaa shardi ayay qabarka ku gashaa tusaale ina rabbaka rabbiga la sariicu lciqaabi ciqaabkiisu waa miduu deg deg badan yahay wainahu rabbiga lafur waa mid dambi dhaaf badan raxiimu naxariis badan marka hadda qadarkii la sariixun waa kaasa laamtaasa gashay waana gadaalna wuu maray oo sooma hormarin waana muhbat oo ilaahay waa loo sugaa sariixulciqaabnimada ee laga anfima wa calaa smihaa inada isimkeedana waa gashaa lamabtidaa meeqa bishardi an yataakara isimku inuu ka gadaal maro shardigeeda canilkhabari waa inuu khabarku markaa soo hormaro khabarkuna goormuu soo hormari karaa ma soo qaadanay goormuuse markuu daraf iyo jaarmajruuya ha mar kale maba soo hormari karo marka markaasoo kale lagu leeyahay isimka inaa gadaal maraa khabarku waa inuu hormaraa si laamta u gasho isimka markaas khabarkiiyo ama darafa ama jaarmajruura soo ma jeedid haye bishardi an yataakara inuu isimku ka gadaal maca khabara naxw ina fii dalika lacbratan soo misaalka hore maaha ina fii dalika kaas lasoo sheegay lacibratan waana ku sugan qofkii waana qaadana marka isimkii inad isimkii inada lacibratantaw laamtiya gashay haye halkoo kala gala wa calaa damiir fasli damiirulfaslina waa galaa damiirulfasli haddii lagu yidhi hadda wuxuu kala faslinayaaba ahba isimka iyo qabarka uu dhexda ka fadhiisana isimka iyo qabarkuu kala dhexgala damiirulfasligu naxwo ina haada kaas la soo sheegay lahuwa alqasasu war weeye warkaasoo alxaqu ah, qasaskooda waa mufrado ogow hadda jamaca ka dhige haye hal midaa hartay halkay kaloo gashaa wa calaa macmuulilkhabari khabarka macmuulkiisana waa gashaa bishardi taqadumihi macmuulkaas inuu hormaro shardigeed cala lkhabari uu ka hormaro macmuulu khabarka ah, macmuulu khabarka waa inuu khabarka ka hormaro fiir isimka kama hormarayo isimka hadduu ka hormaro maba camal faleedo imadu laakiin abarku keligiis ka hormara macmuulku ah. inadan isimay qaadatay abarna waa qaadatay abarku waa si camal ala abarkiiba wuxuu noqday mid camal falaya macmuulka hadduu kabarka ka soo hormaro laamlibtidaa geli karta isimkana kama hormari karo isimka iyo wuxuu kale dhex galaa kabarka macmuulku markaas wa calaa macmuuli khabarina waa gashaa bishardi taqadumihi macmuulkaas horumaridiisa shardigiisay ku gala cala kabari uu ka hormaro naxw ina zayda zayd lacamran camar daaribun waa kii garaacaya ina waa camal fale zaydan waa isimkii ay nasbiday daaribunna waa kabarkii ay rafciday daaribun ismu faacilin yacmalu camala ficli yarfacu faacila wayansib mafcuula faacilki waa damiir musatir jawaaz ah lacamrana waa mafcuul bihigii mafcuul bihi wey marka lacamra waa macmuul yaa ku camal falay khabarka khalaas waa gashlan haye halkaasna qayb ku hartay xukunkalu halkan ka bilaaba firi watatasilu ma ma ayaa la xiriirsanaya maada azaa'idatu siyaadada ah bi hadihi اlaxrufi casharkaa batay wallahu subxaanaه wa taعala aclam salى اllah وsلم وbaarك عalى nabiyina mحamed